بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمر الناقد fii baabi fadaa'ili cabdillaahi bni camr bni xaraam waalid jaabir radia allahu tacaala canhuma wuxuu ku saabsan yahay fadaa'il cabdillaahi bni camr bni xaraam alansaariy alkhasrajiy radia allahu canhu asulami waalidu jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaahi aabihiis cabdullaahi bni camr ibni xaraam radia allahu canhu ardaah saxaabiyun jaliil qaswat uxud ayaa ku shahiiday wuxuu lahaa mowqif cajiib ah radia allahu canhu ardaa qaswatu uxud waxay daba joogtay qaswatu badar markii cadowgii lagu jabiyey saa'ilka ah ee soo duulay qaswatu badar ayay aaro iyo aragoosi darteed <clears throat> mar labaad oga soo duuleen maka ayagoo raba nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisa madiina almunawara inay ku weeraraan <clears throat> taladii waxay ku dhammaatay in looga hortago bannaanka buurta uxud ee weyn <clears throat> hoosteeda dagaal weyn oo ka dhacay dagaalkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ra'yigiisa wuxuu ahaa in magaalada aan laga bixin oo afka magaalada lagu dagaalamo oo gaalada markay soo galaan sida khaswatulaxzaaba la yeeli doona ka dambaysay in magaalada gudaheeda iyo afafkeeda lagula dagaalamo saxaabada intooda badnayd gaar ahaan raggii beder aan ka qayb gelin waxay jeclaystee nimanka in bannaanka loogu baxo cadowgu markuu kaa badan yahayna xarbu shawaaric iyo inaad kamiin iyo gudaha iyo u gasho far iyo kar ayaa lagaga adkaan karaayo bannaanka inta badan haddii kaa badan yihiin waa dhib badan tahay marka nabiga saxaabadii intoodii badneed ra'yigoodii buu raacay cabdullaahi binu ubay binu salool ninkii munaafiqiinta madaxda u ahaa ama ugu xumaaba oo daahirka korana muslimnimo sheeganayay ayaa wuxuu ka hor imaaday in laga baxo oo bannaanka loo baxo saxaabadii soo aruurtay maca munaafiqiintii la socotay kun bay gaareen kadib uu dhex booday saddex boqol markii ciidankii ay bannaanka u soo baxeen oo cadowgii iyo muslimiintii ay is arkeen wuxuu la soo insixaabay saddex boqol oo munaafiqiintii ka mid a ah. cabdullaahi binu camar binu xaramkana oo isku qows ahaayeen reer binu khasraj isla ahaayeen baa u yimid oo yidhi tacaalow qaatiluu fii sabiili illaahi aw idfacuu marka alayaa dagaalkan haddii aad ilaahay dartii u dagaalamaysaanna way fiican tahay haddii kale oo alla dartii inagu jirin difaacii magaaladiinnii iyo xurumaadkiinnii kaalaya difaacda oo cadowga inagu soo duulay aan ka wada hortagno maslaxo midaysan baa naga dhexayse qaaluu low naclamu qitaalan latabacnaakum bay dhaheen meesha dagaalkama jiro hadda dagaal aan ognahay waana raaci lahayn laakiin meesha war iyo ciyaar baa lagu hayaabay dheen ra'yiga anagi baa la diiday ila akhirihi hum lilkufri yowmaidin aqrabu minhum liliimaan buu ilaah yidhi gaalnimo ay oga dhow yihiin iimaan kuwaas cadow ah soo duulay iyo ayagu isku mid weeyaan dagaalkii markaa raggii ku shahiday buu ka mid ahaa saxaabigan jaliilka cabdullaahi bn camar bin axraam xataa nabiga calay slam uu yidhi ilaahay baa la hadlay aabbaha jaabirow si toos ah oo kifaaxa ayuu la hadlay qaala xadaana cubaydullaahi bnu cumar alqawaariiri wa camru naaqid ibnu bukayr kilaahumaa can sufyaan ibnu cuyaynata abu muxamed almaki qaala cubaydullah xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna buu yidhi qaala samictu ibn munkadir moxamed ibni munkadirin yaquul samictu jaabir bna cabdillaahi baan maqlay radia allahu canhuma yaquul asagoo leh lamaa kaana yowmu uxudin maalintii uxud markay ahayd dagaalkii dhacay ee buurta uxud agteeda ka dhacay loogu magacdaray qaswatu uxud oo saxaabadu toddobaatan ay ku shahiideen jiya waxaa la keenay biabii aabbahay buu leeyahay musajaa asagoo la duuduubay oo la daday walxaal qad muhira bihi la suuro xumeeyeyoo sanka iyo dhagaha iyo la jarjaray oo gaaladii waxay sameeyeen ragga ay laayeen waxay sameeyeen inay suura xumeeyaan sanka ka goo dhagaha ka goo carabka ka goo xubnihii bay jareen wejiga ka bixi sarwaji bay ka bixiyeen dhaqan xun oo anshaxa iyo akhlaaqda dagaalka ka baxsan bay ku dhaqaaqeen abuu sufyaan oo markaa ciidanka hogaaminayay sakhar ibnu xarb radia allaahu canhu oo marka dambe saxaabi jaliil noqday waa kii buurta fuulay ee ahaa waxaad heli doontaan raggiinni oo la suuro bedelay aniga ma amrin oo kama dambaynin kamana xumi buu yidhi mana amrin kamasa xumi marka wuxuu leey aabbahay oo mare lagu daday oo la suuro xumeeyey oo la tamfiiliyey sharcigana ma ogolo gaalada aad wada dagaalaysaan inaad si xun u disho lama ogolo idaa qataltum fa axsinu lqitla ayuu nabiga calayhi salaam yidhi insanka iyo dhagaha xataa haddii ayaga nagu sameeyaan inaan qof dhintay oo maydahoo la dilay sanka iyo dhagaha iyo la jarjaro oo la suuro xumeeya ma banaana qaala wuxuu yidhi fa aradtu waxaan damcay an arfaca hawba inaan marada ka qaado oo wejigiisa aan arko fanahaanii qowmii qowmkaygiba ii diiday <coughs> sababta ay ugu diidayaan inay u arkaan inayna bannaaneen mayd in nojigiisa la fafaydo iyo in ay isleeyihiin xusniga iyo murugta iyana ku sii badanna markuu arkaa aabihii oo si xun loo diray yuuna sii murgin oo qaraacmin way u diideen kadaa kadakada marada ka qaadina nabigasu calayhi salaatu wasalaam asagu kama reebaynin kama reebaynin qofkii arka inuu qof wejigiisa arko meydkiisa uu ku fiiriyo kama reebaynin sala allah aleh wasalam inaan laga reebin baana fiican <clears throat> lianna qofka meydkiisa markuu arko wejigiisa tasliyay u noqonaysaa isagoo markaa hore murugsanaa oo ooyaayey oo murugsanaa oo dhawaaqaayey markii ii banneeya uu yidhaahdo wejigii loo faydo dha waa kan aabbaha waa kan walaalkaa waa kan dadka qofkaadii <clears throat> oo wejigiisa uu arko oo ku qanco wuu degaya wuu qaboobayaa waxbaa ka yar degaya walidaalika nabiga markuu dhintay calayhi salaam abubakr sidiiq waa kii u yimid intuu wejiga ka fayday wejiga ka dhunkaday sala allahu caleh waali wasalam nabiga ee dhihi jiray biabi anta wa ummii dhibta xayan wa mayita nabiguna cumaan binu madcuun nin la yidhaahdo waala ahaayeen isku naas nuugeen ayuu sidaasoo kale wejiga ka dhunkaday sala allahu caleh waali wasalam marka way bannaan tahay wax dhibaata a ah ma laha waa loo bannaynayaa gaar ahaan hadday dee haweenkii iyo raggii maxaarim isku yihiin hooyadii walaashii xaaskiisii ama rag ay yihiin qaala uma aradtu waxaan damcay haddana an arfaca hawda inaan maradii haddana ka qaado wejigiisa oo fanahaanii qowmiga ii diiday farafacahu rasuuluullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa qaaday ou amara bihi wuxuu amray in la qaado fa rufic naxashkiisa in la qaadoo qabriga la geeyo fasamica wuxuu maqlay nabigu sawta baakiyatin mid ooyeysa dhawaaqeed ow saa'ixatin mid qayliyaysa oo ooyeysa waa walaashii baa la yidhi ama waa muxuu ahaa okhtuhu cammatuhu labadaas isku hayaa faadimo binti camar binu xaraam bay ahayd sida xoog badan walaashii faadimo binti camar oo ooyi buu nabigu maqlay faqaala wuxuu yidhi man haadihi waa too middan faqaaluu bintu camrin waa ina camar aw ukhtu camrin camar walaashii ama waa walaashii oo ina camara ama waa eeddadiis oo camarkaasi walaal u ah faqaala wuxuu yidhi walima tabkii oo maxay u famaa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igta kama zuurin tudilluhu inay u harinayso biajnixatiha garbabaheeda iyo garbaheedee xataa rufica ilaa laga qaaday malaa'igtii baaba u haraynayse oo qoraxda inay qabato suu meydka haddii qoraxda qabato wuu doorsoomi karaa u doorsoomin ayay garbaha u dhigaysaa oo qoraxda kaga qarinaysaa farax ay ku faraxsan tahay ruuxda dayibada ee zakiyada ee shahiidada ee qaaday farax ay ku farxaysa darteed bay garbihii iyo rabaabihii malaa'igta isdhaafsatay qofka miyaa qof loo ooyaa ah daarulkaraama shahaada ayuuba helay marka famaa zaalat almalaa'ikatu tudiluhu biajnaxatiha xataa rufic ilaa laga qaaday qaala xadaanaa hada min karaamaatihi waxay ka mid tahay fadaaisha cabdulaahi bnu camar ay malaa'igtii xataa ay garbaha u dhigayso oo qoraxda ka dadayso naam qaala xadaana muxamed bn muana xadaana wahb bn jariirin qaala xadaana shucba can muxamed bn munkadirin can jaabir bn cabdillaah qaal usiiba abiyi aabbahay baa la asiibayoo shahiida yowma uxudin maalinta uxud fajacaltu waxaan gudagalay agshifu fooba marada inaan ka faydo can wajhi wejigiisa oo waa abkiaan ooyayo inaan ka faydo marka way ka reebayaan wajacaluu yanhuunanii ayaguna waxay guda galeen qoomkayga inay iga reebayaan warasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nabiguna laa yanhaanii nabiga ima reebaynin maxaa yeelay wax maanica ma aha wax dhibaata ah ma leh meydka hadduu dhintay wejigiisa la arko la fiiriyo dhib ma leh qaala wajacalat faatimatu faatima bintu camar waxay ahayd tabkiihi tii ku ooyeysa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam baa wuxuu yidhi tabkiihi ha ku oydo ow laa tabkiihi yayna ku ooyin sawaa maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama zuulayso laba gooraba tuhilu inay u haraynayso biajnixatiha garbaheeda xataa rafactumuuh ilaa aad ka qaadaan oad ka kor yeeshaanoo qabrigiisii aad u qaadaan naxashka kolley kolley malaa'igtu way harayraysaa ninkaa asaga qiimaha badan ama ha oydo ama yana ooyin buy rasuulka sala allah aleh wasalam yacni waa isku mid wey laakiin nayaaxa iyo dhawaaqa iyo qaylada iyo waa kii dee axaadiis kale lagu reebay kitaab aljanaaza ku soo marray alsaaliqa walxaaliqa haweenka qayliya iyo kuwa maryahaas ka jeexjeexi kuwa timaha iska waxinay dhawaaqa noocaasa lama ogolo ilmadase waa la ogolaya qofku inuu ilmeeyo murgo xanuunsado raxmaddii bay ka mid tahay qaala xadaana cabdu bnu xumaydin qaala xadaana ruuxu bnu cubaada qaala xadaana ibnu juraydin xaw xadaana isxaaq bn ibraahim aqbarana cabdurazaq qaala xadaana macmar bnu raashidin kilaahu maca muxamed ibni mukadirin can jaabirin bi hada alxadiidi hayra ana ibnu juraydin laysa fii xadiidihi dikru lmalaa'ika wa bukaai kuma sugnaa riwaayatu ah, ninka la yidhahdo ibnu jurayd cabdilmalik ibni cabdilcasiis maxamed binu munkadir ka warinaayo riwaayadiisa kuma sugnaa malaa'igtii baa u haraynaysay iyo gabadh baa oyday iyo riwaayada kuma sugnaa intaa waxaa iska leh ninka wahab shucba bnu xajaaj riwaayadaa hore shucba bnu xajaaj iyo raggaa kalaa iska leh iyo sufyaan ibnu cuyayne iyo midkan hadda eh, ibnu jurayj la warinaya ee la yidhaahdo macmar ibnu raashid iyo intaasaa waxay wada sheegeen ana almalaa'ikata tadacu biajnaxatiha wa bukaa ilbaakiya qala xadaana muxamed bnu axmed ibnu abi khalafin qala xadaana zakariya bn cadiy qala ahbarana cubaydاllahi bnu camrin can cabdilkariimi can muxamed bn munkadirin can jaabir qaal jiya biabi aabbahi baa la keenay yowma uxudin mujadacan asagoo la googooyey sanka mujadac waxa wey atraafta iyo xubnaha iyo sanka iyo fawudica waxaa la dejiyey bayna yaday nabiyi nabiga hortiisa calayh salaam fadakara naxwa xadiiihim kuwaasuu marka sheegay dakara lagu leeyahayna waa ninka la yihahdo cabdilkariim oo maxamed bin mukadir ka warinaya ardaydii maxamed bin mukadir baas mutaabacinaysa marka ninkan waxaa ka mid ahaa karaamaadka in lix bilood markuu xabaallaa kadib la qabrigiisii isagii iyo ninay saaxiibo ahaayeen camar binu jamuux la dhihi jiray ayaa qabri laisla geliyey ilaa meeshu meel dhagaxa oo buuro adag weeye qoraxdana ay kululeed xilli kulul bay ahayd waaka malaa'igta xataa garba ay u dhigayso ka ilaalinayso inuu doorsoomo saxaabaduna dagaalkiiba ay ku xanuunsadeen oo ku dhaawacmeen oo mid dhaawac gaaray iyo mid dhibaatadii dagaalka uu ka muuqdo markaa toddobaatan qof rag oo dhintay in la wada xabaalo oo dhambacaaya e, iyo buurtaas halkeeda laga qodo qabri mustaqila way ku adkaatay saxaabadii nabiga calayh salaam bay marka ku dhaheen maxaan samaynaa markaasaa wuxuu ku yidhi labalabo qabriga u geliya labalabo inayn ow aaaa riwaay kale ayib marka labalabaa loo gelinaya camar binu jamuux ninka la dhihi jiray qiimaha badnaa saxaabiga jaliilkaa ah, nin naafaha buu ahaa oo jiis ah markii dagaalka ka jooga la yiri laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alcaraji xaraj adigu dhibaato waaba lagaa kor yeela dagaalka iska joog wuxuu <clears throat> yidhi waxaan rabaa lugtaydan inaan jannada aan ku dhex dhutiyaan rabaa buu yidhi ku dhex dhutiyo dabcan jannada waxaa weeyaan dadka wax naafa iyo dhaliila ma laha ehlu waa saddex dhaliilla ma jirto waa dhammaystiran yihiin dhammaantood